baabkani wuxuu ku saabsan yahay weysadii iyo axkaamteedii ama waajibaadkeeda ha noqoto ama sunankeeda ha noqoto ama aadaabteeda kale ha noqoto marka wuxuu u qaybiyey dhowr qaybood oo wuxuu yidhi furuuduhu ay furuudu lwuduu'i waysada waajibaadkeeda iyo arkaanteedu sittatun lix weeye lixdaa mid ka mid a haddii kas looga tago iyadoo la og yahay waysadu ma asaxdo wabittaali salaadii lagu tukadayna asixi mayso ka koowaad waxaa weeyaa buhi anniyatu in la niyoodo cinda gasli wejiga marka la dhaqayo markaad wejiga u horeeya dhaqayso inaad weysadii niyooto wey niyaduna sideedaba laba arrimood baa asaas u ah arinka koobaadi cibaadaadka iyo caadaadka isu eg bay niyadu kala saartaa markaa wejiga dhaqanaysa inay cibaado tahayna waa dhici kartaa inaad foolka si kale isaga dhaqanaysa ood isnadiifinaysana waa dhici kartaa haddaba dhaqitaankaagan haddaad dhaqayso ma nin boor kusoo duulay oo waxoogay wejigiisa isyar naashnaashayaa tahay mise nin cibaado ilaahay dartii u dhaqayoo cibaado u dhaqayaa tahay waxaa idin kala saari karta niyada saas darteed hadday cibaadaadka iyo caadaadku isshabbahaan mar kastaba niya cibaadaadka loo shardiyaa si loo kala saaro ficilkan iyo camalkani macaada mise waa cibaada masalada koobaadi niyadu halkan shardi waa u tahay ama rukni waa u tahay mar labaadna niyaddu hadday cibaadaadku isshabahaan laakiin maraatibta xukumkooda sharcigu kala duwan yahay iyana niya lagu kala saaraa salaad baad tukanaysaa salaaduhu qaarna waa farad qaarna waa sunno tana tukanaysa waa tee niya lagu cayimaa inay faradkii tahay iyo inay tahay sunnadii saa darteed ba waxaa leey niyadu labada xaaladood waa labada xaaladood ay ta'hiirka iyo saamaynta leedahay ama waa cibaadiya caado isshabahay oo la kala saarayo ama waa laba cibaado oo maraatibtoodu iskhilaafsan tahay oo niyad lagu kala saarayo camalkana nabigeena alayh salaatu wasalaam waa kii yidhi inama alacmaalu binniyaati wa likulli imri'in maa nawa inama alacmaalu camalku binniyaati hadba waxa looga jeeday loo niyooda wey wainamaa inamaa likulli imri'in qof kastaba waxa uu leeyahay maa nawaa wixii uu niyooday buu leeyahay xadiidkani aimada mutaqadimiinta ah tafsiirkoodu wuxuu u badan yahay labadan jumlo inay laba kala macno yihiin inama alacmaalu biniyaatina qaaciide guud ay meel saarayso wa inamaa likulli imriin maa nawaana masaa'ilu sixati alacmaali inay ka hadlayso tan hore waxay leeyihiin sideedaba qofka bini aadamka ah tasarufaadkiisa ikhtiyaariga ah ee isagu khiyaarkii uu ku sameeyo niyo la-aan ma dhacdo bini aadamkuna wuxuu samaynaya wuxuu u qasday weeye asalku saa darteed camal kastaba qasad inaad samayso inaad ku talagashaa waa lagaba maarmaan haddii kale ma samayn kartid waxbaad soo gadatay marka hore waa inay qalbigaaga gasho ood niyootood ku talagasho inaad soo gadato markaa kadib baa gadan kartaa waayo gadashadii aaditaan bay u baahan tahay su-aal bay u baahan tahay gorgoro iyo qiime iyo lacag bixin bay u baahan tahay alaab dalbashay u baahan tahay haddii adoon is ogeyn qalbigaaga waxba ku jirin go-aanna aan qaadanin wax gadan kartid waxna ma iibin kartid walidaalika waxaa leeyahay tasaruf kastoo bini aadamku sameeyaay qasad buu dabada ku hayaa ujeeddaa laga leeyahay go-aan baa ka horeeya kadib wainamaa likulli imri'in maa nawaa qof kastaba wuxuu leeyahay oo ilaahay la hortegayaa wixii uu niyooday haddaad xumaan niyadaadu ahaydna dee dembigeedaaad sugi haddii aad niyadaadu wanaag ahaydna insha allahu ajir baad heli bisharطi muwaafaqati sharci camal waaxid ahna khayrna waa loo niyoon karaa dembi iyo waa loo niyoon karaa isku mid wey acmaal badan oo isshabahda marka aad salaad tukanayso ilaahay dartiina waa u niyoon kartaa istutusna waa kaa noqon kartaa salaadaba inaad u timid u tukatay waxaan ilaahay darti ahayn oo dan iyo ujeedo kalaad aad dad inay ku arkaan aad rabtahay waa dhici kartaa ilahay baa qur-aan ku sheegayo waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa dadka istu tusayaan munaafiqan ilaahayna ma rumaysna aakhirana ma rumaysna waxa uu tukanaya dhiiggiisana inuu badbaadiya dadkana islaamnimo u muujiyo wey wax kala ujeeddaa kama dambayso walidaalika labadii salaadood ee mugdigan iftiinka lahayn subxi iyo cishihii buu nebigu yihi adkalu salaata cala almunaafiqiina salaatu lfajri wa salaatu lcishaai labadaa waayo ujeeddadii uu lahaa ma muuqato inuu soo galay iyo inuu baxay iyo safka inuu taagnaa cidima arkayso isagana hal lagu arko uu tukanayay marka wainamaa likulli imriin maa nawaasaa wey halkaa waxaynu leenahay marka anniyatu cinda markaad dhaqaysa waa inaad niyo la timaadaa xadiidkaasaana wainamaa likulli imri'in maa nawaa haddaba baabu niyati waa caam oo baab fara badan weeyo xadiidkan sharaxiisu culimmada qaar baa kitaab ka qoray ilaa laba mujallad ah halkii mujalad bana ilaa afar boqol oo beeju yahay sideed boqol oo beej baa laga qoray niyadii axkaamteeda iyo masaa'ilka ay gasho aadna waxaa usoo gaabiyey wax badanna ka ishaaray alimaamu siyuuti kitaabkiisan ashbahu nadaa'irka baab buu u sameeyey niyada iyo masaa'ilka gelaya ilaa uu meelaha qaarkood ku yidhi saddex boqol iyo waxoogay mas'alo baa xadiidka inama alacmaalu binniyaad soo gasha oo masaailka fiqiga laga hadlaya caqadiga maaha rukniga labaad iyo waajibka labaadi wagaslulwajhi wejiga inaad dhaqdo wey saddex wagasllyadayni labada gacmood inaad dhaqdo ila almirfaqayni ay maca almirfiqayni isagoo xusullada ama tiqilada laga gaara lagu daray rukniga afraadi waxaa weeye wamasxulqaliili wax yar un inaad ka masaxdo min ara'si madaxa kan shanaadi waxaa weeye wagaslu rijlayni labada lugood in la dhaqo ila alkacbayni maca alkacbayni iyadoo lafahan aan qawyada ah aad ku la dhaqayso iyo watartiibu in la kala hormariyo calaa maa dakarnaahu sidaan usoo sheegnay lixdii midka u horeeyo niyaha xadiidkii cumar baa daliilu abaa niri afarta ku xigta markii tartiibka dambe laga reebana naska qur-aankaa sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati hadaad salaad istaagtaan faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayni afartaa naska qur-aankaa sheegay ilaadan labada meelood ila almaraafiqi iyo ila alkacbayni bimacnaa maca weeyo hadyiga nabiga a tusay sal ly slam faahfaahinteedana waa u tegaynaa lixdan mid walba wuu soo celin doonaa wuu sharxi doonaa masalada wa masxu lqaliili min alra'si madaxa in yar in laga masaxo ama qayb la masaxo macnaheedu waxaa weeye madaxa qayb haddaad masaxdo way kugu filan tahay dhammaantii inaad wada masaxda shardi iyo laazim midna maaha laba arrimood bay fuqahada shaaficiyadu u cuskadeen qawluhu tacaala wamsaxuu biru'uusikum ba'daa waxay ka dhigeen baa-u tabciid ay bibacdi ru'uusikum madaxa qaarka iyo gobol kamida masaxa looga jeedaa bay yidhahdeen aayadda haddii aayaddaa sidaa lagu fasiro ide madaxii juz kamid ah in la masaxo weeye juskaa jus intee la eg buu noqonayaa qadar go-an ma laha oo nas qadar go-an u gooyey ma jiro saa darteed gobol kasta oo la dhihi karo waxbaa la masaxay walidaalika bibacdidaas inaan qadar go-an loo yeelin waxay gashaa iyaduna qaacida min qawaacid ilfiqhi ka mid ah qaacidada asal ahaan culimmadu waa isku hayaan laakiin waxaa raajixa sida ay fuqahada shaaficiyadu qabaan baa ka qaacida ahaan raajixa qaacidada waa qaacidada yidhaahdaan hal ilcibratu biawaa'ili اlasmaa'i am biawaakhiriha sharcigu hadduu magac wax iطlaaqo wax ugu yar oo suug ka bilowdana uu jiro wax ugu badanoo uu gaadhana uu jiro maxaynu ku fasirnaa makan ugu yar baan ku fasirnaa awaa'il اlasmaa'i la yidhaahdo awal miqdaaroo yuطlaqu calayhi اlismu miyaan ku xukunnaa mise aakhirihaa tan ugu badan madaxa masax baa lagu yidhi ma madaxa oo dhanbaa mise gobol kamida wey haddaad qayb kamida masaxda madaxa wuu masaxay waa la dhihi karaa bay yidhahdeen haddaad wada masaxdana madaxu masaxay baa la dhihi haddaba ma inta ugu yaraa wuu masaxay la yidhaahdaan ka qaadanaa mise inta ugu badan baynu ku xukunaa qaacidada waa qaacida la yidhaahdo hal ilcibrau biawaail asmaai am biawaakhiriha awaailkeeda inay tahay waxay leeyihiin sharcigu waxbuu ku amray waxa ugu yar waa la hubaa inuu waajib kugu yahay inta dambe lama huba inay waajib kugu tahay asalkuna baraa'atu dhimma weeye asalkaasi wuxuu daciifinayaa aakhir ilasmaa iyo kan ugu badan in lagu xambaaro wuxuuna rajaxayaa awaa'ilka qadarka daruuriga ee lama huraankaa in lagu xambaaro ilaa aakhirihi waxay ku ayideen aayaddaa biru'uusikum baa-u inay tahay xadiidkii mugiirata bni shucbata radia allahu canhu wa ardaahu ee nabigu uu ka wariyay calayhi salaatu wasalaam xadiidka tafaasiishiisu baaulmasi cala lkhufeyn bay ku iman doontaa laakiin wuxuu ku leeyahay nabigaa weysaystay cimaamadna waa duubnaa cimaamaddii iskama furin ee faraha buu foodan intuu saa uga riixay buu fooda mariyey inta kalena cimaamaduu dusha ka mariyey waxay leeyihin cimaamadaa dusha laga masaxay wamsaxuu biru-uusikum maaha wamsaxuu bicamaa'imukumna qur-aanku ma dhihin madaxii qayb buu gaadhsiiyey nabigu intii kalena kor ka masaxay fadalla calaa ana albacda yujziu qayb inay ku filan tahay halkaasaan ka garanay qaybtaasi shuruud bay leedahayoo gadaalka iman doonta mustanadka madhabku saa wey horay baan idinku sheegay anigu fiqhi madhabi baan aqrinayaayo madhabku waxay istidlaaleen inaan cadeeyaad iga rabtaan laakiin fiqi muqaarina madhabkaana saasaa layihi waxaasaa la daliishada kana saasaa layihi fiqi muqaarin iyo fiqu khilaaf baa la yidhahdaayo halkan ma aha watartiibu in la kala hormariyo calaa maa dakarnaahu saan soo sheegnay waa rukniga lixaad maxaa laga loo daliishaday in la kala hormariyo waxay yidhaahdeen laba labadaba waanu haynaa mid weeye qur-aanku waa kala hormariyey qur-aanku waa kala hormariyey sa ay u kala horeysa in loo kala hormariyana waa lagama maarmaan waxaa la yihi qur-aanku markuu isku cadfay waaw baa ku jirta dhexda wawdana tartiib iyo kala hormarin ma faa'iideysaan luqadda waxaan ku baranay in la yidhaahda mutlaqujamci bay faa'iideysaan fuqada shaaficida halka waxay kaga doodeen waxay yidhaahdeen sax wawdu tartiib ma faa'iideyso laakiin halkaa ha ku daynine tartiibkana ma diido horta ku dara tartiib maqaas ma keento mana diido waxaan inuu saa u kala horeeya waa dhici kartaa inuusan kala horreynna waa dhici kartaa laba arrimood baase noo caddaynaya in tartiib maqsuud uu yahay marka koobaad waa hadyigii nabiga calay slat salaam weligii nabigu markuu weysaysanayo sidaa buu kala horreysiin jiray waxaana aswad nabigu saa u kala horreysiiyey wuxuu ina yidhi sidaa uu kala horraysiiyey baa ilaahay amray ninkii almusii fii salaatihina wuxuu ku yidhi tawada kamaa amaraka allaahu sidii ilaahay ku faray u weysayso isaga markuu wusaysaystana wuxuu yidhi hakadaa amarani allaahu saasaa ilaahay amray weligiina dhammaan weysadiisii oo dhan tartiib bay ahayd intaa marka la ysku daro marka koowaad tartiibka aayaddu inuu maqsuud yahay sunnadiina xoogaysay amar allana lagu magacaabay baan haynaa daliil labaadna waa haynaa bay dheheenoo kaa xogeynaya oo muxuu yahay waysada tahaarada waa cibaada cibaadada asalkeeda tawqiif iyo daliil la raacay u baahan tahay in saa loo tartiibiyo daliilka qur-aanka iyo nabiga waa haynaa in la isdaban marin karana meel lagu haya lama arko ninka isdaba mariya waa cibaado aan asal shariicada kulahayn bay yihahdeen wahiya bailatun tawqiifkii uu ka baxay labadaa markaan isu geynay wtartiibu alaa maa dakarnaahu waajibkaasaynu ka soo saaray muujida fuqahadu meel banaana ma xagabsadaan inta badan marmar way duufaan wa sunanuhu sunanu wuduu'ina maa cadaa daalika intaa waxa ka soo haray weeye ay mimaa sayati iman doona intuusan sunanka faahfaahintooda gelin lixdii arkaanta ahayd buu sharxayaa niyadii buu ka bilaabay soo sittatu furuudin anniyatu cinda gasli lwajhi soo laguma dhihin fayanwi lmutawadiu qofka weysaysanaya baa laba loo kala qaadayaa nin salaad banaysanaya iyo cibaadaad iyo nin xadad iska rafcinaya baa loo qaybin qisada binuhu qaybintu waxay ku salaysan tahay dadna xadadkoodu wuu rafcismaa dadna xadadkoodu maba rafcismaba ama waxaan u kala qaadaynaa dadka asxaabu lxadai daa'im xadadku maba kala go-aba gabadhii mustaxaadada dhiigu istaagaba nina salusulbowl buu qabaayoo kaadidu waa inu ma istaagto ninkaasoo kale xadad ma rafcin karo waa isdaba socdaaba niyadiisu baabu istibaaxati salaadii gedi maca baqaa'i xada ninna xadadkiisii markuu ka ahaara qaato ilaa ku soo noqon maayo intii muddoah ninkaasi rafculxadad buu niyoonaya walidaalika hadday fuqahadu ku yidhaahdaan wannaasu qismaani raaficun lilxadai wa mustamiixun lisalaati hadday ku dhahaan waxay u jeedaan dadaan xadad daa'ima lahayn iyo dad xadad daa'ima lahoon xadadkoodu rafcisminba maba rafcismaba kuwan laakiin sanku isugu xiray wuxuu ku yihi fayawi lmutawadiu ninka weysaysanaya wuxuu niyoonayaa rafca alxadai xadadkii inuu iska kor yeelo salaadii cibaadaadka ka mamnuucay cibaadada ahaaradan waa ahaaratu xadaintii baa laga hadlaya ahaaratu khabaan iyo najasin waan soo dhaaf maaha tan gadaal bay ka iman doontaa najaasaadku aw iahaarata lisalaati ama salaad inuu ahaara qaadanayuu niyoonayaa aw limrin amar inuu u ahaaro qaadanayo laa yustabaaxu aan la banaysanin ilaa biahaarati maahane kamasi musxafi aw ayrihi sida musxaf la taabto iyo ayrkii sujuud salaad la sujuuday iyo say dhaheen kacbadoo la awaafay iyo iyo wixii lamidka ahaa way inoo iman doonaan kuwaasi fasba baabkooda gaarka ah tahaara la-aan maxaa xaaraan iyo maxaan xaaraam ahayn meeshaedaan kaga hadli doonaa insha allahu tacaala ila mustaxaadata maahane iyo waman qofkii bihi isagu salasulbawli kaadidiisu aynan kalaba gu-in iyo wa mutayamiman qof gebagabaysanaya maahane saddexdaa iyagu xadadkoodu ma rafcismee fayawii wuxuu niyoon istibaaxata fardi salaati salaaddii faradkaa inuu banaysanayo buu niyoon ee rafculxadad niyoon maayaan saddexdan inta hore haddaba niyadu waa tii aan soo sheegnayo niyaduna waa wax qalbiga gala waxa la niyoonayana waxaa weeye inaad xadadkii iska rafcinayso iyo inaad tahaaro qaadanayso ood salaad iyo wixii lamida banaysanayso ama aad ku ekaysato inaad wax weyse u baahan ama tahaaradan u baahan aad banaysanayso waxa loo soo reebay waynu tilmaanay mustaxaadada iyo waman bihi salasulbawli kaadidu ayna ka go-aynin waxaa lamida qofkii waxyaabaha waysada jebiya wax kamida ama neef ha noqoto ama wax kala ha noqdee aanu ka kala istaagaynin asxaabu lxadai daa'im is wada raaci mustaxaadadu waa nas inta kalena waa qiyaas mustaxaadada wuxuu yidhi fatawadaii likulli salaatin salaad kasta u weysayso intay salaada ku jirta wixii ka yimaadana waa laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha de salaadba ma tukan karta haddii la yidhaahdo intuu socdo ma tukanaysa salaad ha tukani wey salaad hala tukadana loo kala kici waa takaarinta sharciguna biqadri istiaac wey wa mutayamiman maxaa loogu daray wey su-aashu marka waxay leeyihiin fuqahada shaaficiyadu waxay qabaan tayamumkus cibaadaduu baneeyaa ee xadadka ma rafciyo xadadkii waa baaqi asalkiisu lam yartafic bacdu waxay yidhahdeen daliil baanan uhaysanaa in xadadkii baaqi yahay oosan lam yartafic yahay maxaa u daliilaa la yidhi xadiidkii abidar baan haynaa bay dhaheen asaciidu ayibu tahuuru lmuslimi walow lam yajid ilmaaa cashra siniina faidaa wajada almaaa falyataqi llaaha walyumisa bishratahu haddaad biyo hesho weysayso oo qabayso walidaalika waxaa lagu itifaaqay adoo salaadii u boodhaystoo gebagabaystay oo weli salaadii gelin biyihii hadday soo dhacaan tuubadii ama yimaadaan gabagabaysigaagii waxba kama jiro oo maxaan u weysaysan lirafci اxadai fadalla calaa baqaa'i xadai haddii xadadkii mar horeba la rafciyey tayom lagu rafciyey goor buu soo noqday cid cusub ma imanine kii horaa jira bay yidhahdeen waxa biyo markii la helo loo tahaaro qaadanayay tahaaradu waajibayso waa lirafci اxadai maadaama xadadkii la rafcinayo dalla dalika calaa ana alxadaa kaana baaqiyan uu jiray tayamumkii muxuu taray istibaaxatu salaati keliyu ahaa halkaasaan ka qaadanay bay fuqahada shaaficiyadu yihahdeen oo meel fudud maaha fanyawi wuxuu niyoonayaa marka isagu istibaaxata fardi salaati buu niyoonayaa ee rafcu lxadat ma niyoonaya lianna xadatahu laa yartafic wa sharuhu sharu lwuduui weysada shardigeeda lama huraanka aynan asaxaynin la-aantii shardigani waa acamu min arukni oo wixii isaga la-aantii aan wax asaxaynin buu uga jeedaaye isilaaxii shardi iyo rukni la kala qaaday farad ugama jeedo anniyatu bilqalbi qalbiga in laga niyoodo wey asalka niyadu waa qalbiga wa an taqtarina niyadaa waa inay la xiriirsataa bigasli awali juzin min alwajhi wejiga qaybta ugu horeysa markaad dhaqayso niyadaadii waa inay joogtaa wey leanna markaasaad cibaadada bilaabaysaa laakiin shari maaha in lagu hadlooyo dabo waxaa sunaa marka an yatalafada bihaa inuu ku dhawaaqo nawaytu farda alwuduui inuu yidhaahdo baa sunnaca buu yidhi halka laba mas'aluu sheegay ama saddex mas'alo mas'alada koowaad niyada maxalkeedu waa qalbiga itifaaqan qalbiga wax laga niyoodaa haddii afkaagu adkaaruu akriya aan qalbigaaga ku jirin waa sidii ducadii ilaahay ma aqbalo min kulli qalbin saahin laahin qalbi halmaansanoo wuxuu leeyahayba aan ogeyn ilahay kama aqbaladii wey shardiga labaad masalada labaadi niyadu waa inay camalka markaa la baashiraysa bilowgiisa joogtaa inta kale laakiin dawaamkeedu istimraarkeedu shardi maaha masalada saddexaad qalbigay ahayd laakiin in lagu hadla maxaa sunno ka dhigaya hal cillay fuqahadeen u daliishadeen liyusaacida lisaanu qalba qalbigii iyo carabkii inay istaageersadaan weeye masaladan mutaakhiriinta fuqahada shaaficiyada baa keenay laakiin mutaqadimiintii aimada ahaa iyo kutubtoodii hore kuma taal mutaakhiriintiina way isku qabsadeen oo qaar baa diiday sidii alimaam shahaabuddiin aladraaci markuu minhaajka sharxayay labadiisa kitaab qunyat lmuxtaaj iyo quut lmuxtaaj labadiisaba waxay ka soo guriyeen anu ma arag weli laakiin khaiibu shirbiini fii muqni muxtaaj ari minhaaj buu kaga soo guurinayaa wa qaala aldraciyu bal hiya bidcatun laa asla lahaa wuxuu leeyahay ui ma aha sunnee bidco aan sal iyo raatoona diinta kulahayn wey calaa kulli xaal waxaad kugu filan oon shaki ku jirin lama aqoon jirin xilligii waxyiga iyo xilligii salafka iyo mutaqadimiintii madhabka lama aqoon jirin talafud waxa la yidhahdo wixii xilligaa kadib yimid ee cibaado ahna baabulbidac buu galaa baabulbidcana iska ilaali hadduu ku yidhaahdo yaa yidhi waa bidco shaaficiyada qaar qabaan dheh waxaggay ku taallaa muqlilmuxtaajkay ku taallaa sharxi minhaajka aada haysatee markii masalada la maraya shihaabuladraaci wuxuu yidhi dheh soo qabo haddayba bidco tahayna nabiga kullu bidcatin dalaalatu yidhi arnala dhaaf ku dheh masaladan daciifo wey marka wa an takuuna waa inay tahay niyadu min awali lwuduu'i waysada bilowgeeda wayajibu waxaa waajiba istisxaabuhaa niyadii weli inay la socotoy jirto ilaa asli awali wajhi wejiga qaybta u horeysanta la dhaqayo masaladii awali juzi min alwejdi oo kaleeta way fain iqtasara hadduu ku gaabsado cala niyati niyadii ahayd cinda asli wajhi wejiga markii uu dhaqayay niyadii uu ku gaabsaday kafaa ku filan iyadaasaa kugu filaanaysa xubnihii kale gacmo iyo madax iyo lugiyo intaa joogta niyadii inay baaqi tahay shardi maaha laakiin laa yuhaabu laga abaalmarin maayo calaa maa qablahu wixii wejiga dhaqitaankiisa ka horeeyey oo min madmadatin luqluqasho ah wastinshaaqin sandaarsi ah wa kafin gacmo dhaqasho ah halkan wuxuu ku leeyahay wejiga dhaqitaankiisa uun haddaad niyada ka bilowdo wejiga wixii ka horeeyey ajir malihid halkan masalow ishaarayo waxaan leenahay niyadu marna ajir iyo ajir la-aan bay saamaysaa wainamaa likulli mriin maa nawaa wuxuu leeyahay wuxuu niyoodo wixii camaashii haddaad niyadii la timaadana ajir baa lagu siin haddii kalena nadaafad caadiya iska noqonoo caadaad oo mubaaxaad oon ajir gaara lahayn taasu wuxuu ku darayaa fuqiga shaaficiyadu madmadada iyo istinshaaqa sanka biyaha lagu jidiya luqluqoshada wejka ay ugu dareen markaan qaslul wejhi gaarniya xuduudiisa baynu ka hadli doonaa yundabu waxaa sunaa an yusamiya allaha tacaala ilahay inuu magacaabo oo bisinka qabto masalada bisinku waxay leeyihiin waa sunno waxaana ay u daliishanayaan in aynu soo sheegnay waxay horta qur-aanka bisin laguma darin idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum baa laga bilaabay fasamu llaha lama dhihin intaasaana qur-aanku sheegayna waa fard wixii kaloo dhanna waa sunan marka koobaad marka labaad nabigu markuu almusii fii salaatihi maqaamu tacliimka joogay wuxuu yihi tawada kamaa amaraka allaahu sami laaha ma dhihin hadday waajib tahay baaqu tacliim buu joogaye kama tageen waxaa la yidhi axaadiid baa soo aroortay laga warinaya abi hurayra saciid ibni zaydin sahl ibni sacdin saacidi nabigu uu leeyahay laa wuduua liman lam yadkur isma allaahi calayh wayse uma jirta nimaan bisin u qaban xadiidaasad dhahaysaan waxay dhaheen laba jawaabood baan bixinaynaa marka koobaadi waxay yidhaahdeen waxba kama asixin axaadiidaas wax suganba kuma jiro waxayna soo dariishadeen imaamu axmed baa axaadiidtaa la weydiiyey markaasuu yihi laa aclamu fi hada albaabi xadiiun lahu isnaadun jayidun xadiid sanad fiican le baabkaa kuma ogi maaragtaasoo ma haydhahdeen bayhaqina wuxuu leeyahay ruwiya min awjuhin gayri qawiya duruq badan baa lagu wariyo wax xoog badan iyo tabar leba aan ahayn horta waxay yidhahdeen waaba daciife baabulaxkaam fadaailulacmaal ma joogne baabulaxkaam baynu joognaaye daciifba haddii uu yahay inaga tuub soo lama dhihina de daciif taa waa loo ogolaaday lakiin ibn xajar iyo fi talkhiis alxabiir akhirka takhriijkiisiya waxay leeyihiin marka la isu geegeeyo way iskaban kartaa hadday iskabata ka warramay yidhahdeen waxay yidhahdeen horta anna waa daciif baan qabnaa marka koobaad saas darteed laazimba naguma ahaba ishkaalkaas sallamna jadalan kaba soo qaad way asaxday amarkaa laa wuduu'a kaamilan weeye kaamilanna waxaa u daliila liannahu lam yudkar fi lqur'aani taasaa qariinaa wuduu kaamila ah in loo jeeda nafyiga halkaasay meeshaana ka baxeen ninkii waa ninkii raggii waxay yaqiinay meel ay ka baxaan oo albaabka uga banaan yahay ma waayaan waayo marka hore uu masalada leeyahayba buu waxaan oo dhan isu ururin oo ku talageli markuu isbarbar dhiga tan sibay la noqon meeshii ay la noqotay buu ka baxayaa marka halkaa wayundabu waxaa sunno ah an yusamiya allaha tacaala ilahay inuu bisinkiisa qabsado waxaa kaloo sunnaha wa an yaksila kafayhi labadii sac gacmood iyo cimaacumood inuu dhaqo alaaan saddex jeer taana hadyiga nabigaa laga dhaxay sal slam hadduu weysaysanayo asala kafayhi alaaan intuusan weelka gelinin fain taraka tasmiyata bisinkii hadduu ka taga cabdan ulakas aw sahwan ama halmaan ataa bihaa bisinkii waa la imanayaa waana la iman karaa fii anaa'ihi waysada dhexdeeda horta waysadiisu waxba noqon mayso markiisii horuuba sunno ahaa adoo kas uga tegey ama kama uga tegey hadhow waysada dhexdeeda inaan la iman ma daliil bay leedahay waxay yidhahdeen nacam haa annagu daliil la-aan ma annagaaba hadalla yidhahdeen oo maxaa u daliila aldaliilu huwa alqiyaasu xaggaad ka qiyaasateen nabigu sow dhihin ninkii cuntada iyo cabitaanka bisinka bilowga halmaama aakirka dhexda muxuu dhihi bismi illaahi masaladan waa mas'alo bisinka sunno ahaayoo loo baahnaa qofkii halmaamay hadhow wuu istidraagi karaa wa kadalika qiyaasan cala acaami hadduu waysadiina ka tegey jaaza lahu an yastadrikahaa waayo labadaba waa bisin labadabana waa sunno kan awalkii intii laga tagaa gadaal laga yidhi kan awalka haddii laga taga gadaal ha laga yidhaahdo qiyaasan calayha halkaasaa masaladaana laga bixiyey ka socod fain shaka hadduu shakiyo fii najaasati yadihi gacantiisu inay nijaas tahay weel baaf iyo waxbaad rabtaa inaad ka weysaysood gacanta darsato ama tuubadaba intaad furato wejiga inaad dhaqataad rabtaa gacantaadiina waad ka shakisan tahay kuriha waxaa karaahiye ah amsuhaa in la geliyo fii duuna qolatayni laba qolatayna wax ka yar qabla aslihaa alaaa saddex iyadoon la dhaqin laakiin xaaraan maaha wuxuu leeyahy gacantaada haddaadan nijaaso uga shakisanayn karaahiye maaha inaad geliso haddaad nijaaso ku hubtana gelintii ma banaana laakiin najaaso kuma hubtid waad ka shakisan tahay in la geliya waa karaahiyo amaa waajib xaaraan maaha waxaan u dhihi weynay lianna asalka gacantu tahaaro weeye ahaaradii asalka yaqiinta ahaydna laa yazuulu bishaki xukmigii ahaarada ahayd istisxaabkiisu shaki laga qabaabay nijaas tahay kuma zuulo waana qaacida nusuus leh saa darteed xaaraan maaha inaad geliso alaslu ahaaratu walaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana wey maxaad karaahiyow dhahdeen lixadiiin warada fiihi oo mas'aladan tilmaamay nabiga ala sl slam wuxu yhi yastayqad axadukum min nawmihi qofkiin hadduu hurdo soo tooso falaa yakmis yadahu fi linaai waalkayuusan guba gacanta dalaq siinin xataa yagsilahaa alaaan ilaa saddexaad soo dhaqda jeel sabab fainahu laa yadri ayna batil yaduh maxaa yeelay qofku isma oga inta uu hurday gacantiisu meelay u habawday iyo meelay xoqday oy martay waruma hayo sirkaaga meelo badan buu leeyahay hurdana hurudana hala iskama ogin meelo aan habboonayn bay gacantu geli kartaa meeshaan habboonaynna waxaan ficnayn baa ka soo raaci kara soo lama dhihin alcaydu wikaau sahi ishu waa dabada xarigeeda dabadaada xarigeedu waa indhahaagu intay soo jeedaan fa idaa naamat ilcaynaani indhahaagu hadday si fiican u hurdaan ay seexdaan istaطlaqa alwikaau xarigii dabadu waa furmayaa ismoogid wax kaa soo baxay walidaalika waxaa la yidhaha min alaadaabi dad hurdana lagama soo dhex jeedo dad soo jeedana lama dhex seexdo dad hurda haddaa ka soo dhex wax badadoodan jeclayn bay dhegahaagu laga yaaba inay maqlaan haddii aad dad soo jeeda dhex seexatana waxaa laga yaabaa inaad ceebowda laga yaabaa nin baa intuu dhex seexday niman soomaaliduna qaarkeen bahashaa neef iyo waxbaa ka timid waa ceebta qarniga iyo taariikhda wey weligaa intaad nooshay ka hadhi badwiga nimanka jaziirada badwigoeda nala mid ahaa jaiirada waxaynu yidhahdeen sacuudiga ninbaa isagoo dhalinyaro ay neef meel fagaaraa kaga timid ceeb buu dadkii joogi waaye wuu cararay isagoo lixdan sideetan meelaha jira buu salaan usoo gaaray reerihii war kan yuu ahaa waa ina hebel waabuu cararay maalmaahas innaga soomaalidana meela waxaan leenahay gobollo meeshii bahashaa kaaga timaada taallaa la dhigaa taallo ninkii intuu rag dhex geed wax ka yimaadeen baa nin baa inuu la hadla damco war ka daabala ninka masaafur wey qariibe mar labaad ba haddana wa ka yimid nin baa xanaaqay waa ka daabalay mar saddexaad ba wa ka yimid waa lagu wada xanaaqay marka arnaga kac geedka hadhow bu isxanaajiyadaadna maahmaahalku dhiga markii dambena macaani badan oo kale loo isticmaalay baa maalinkaa dhalatay baa la yihahda haddaad dhirfayso maxaad udhuusaysa maqasha haddaad xanaaqayso bahash maaad celi weyda marka alcaynu ikasay waxaan uga jeedaa qof hurda wuxuu sameeyey isma oga gacantaadii meel bay xoqi kartaa gadaal iyo meelay aadi kartaa ma lagu hubaa maya laakiin waa laga shakisan yahayo nin hurda isma oga marka yaan la gelin falaa yaqmis waa nahyu tanziihin bay yidhahdeen lianna asalkii ahaaradii yaqiinta ahayd baan is isxaabayaa ka soco uma yastaaku uu cadayanayaa siwaaka iyo axkaamtiisiina baab ku soo marnay ha ku noqon wayatamadmadu wejigii baa loo luqluqanayaa wayastanshiqu sanku biyaha kor ugu jiidayaa alaaan saddex jeer luqluqashadana amar baaba ku yimid sanka lagu jiidana iyadana amar baa ku yimid xadiidka cabdillahi bni zayd baa waxaa ka mid ahaa madmada wastanshaqa nabigu ficil baa loo wariyey wamadmid wastanshina waa riwaayaadka sunanka oo iyagana sugan wey ma la amray aan la amray iyo ficil labadaba waa la hayaa sanka biyaha lagu jiidaya nabigu faaiduu u sheego wuxuu yihi faina shayaana yabiitu calaa khayaashiimi halkaa sanka koraa ah ee bacaraarka koruu shaydaanku kuu baryi markaad biyaha intaad ku jidha fif dhahdana waa soo daada waa kala cararaya nadaafadii sanka iyo diifkii la nadiifiye waxaaba dheer shaydaankiina waa la kala didiyey laba faa'iiday leedahay marka alaaan saddex jeer bialaai kharafaatin saddex qaadasho hal mar markaad qaadataba labadaba waad isu mari waa kow marka labaadna labadaba isu mari marka saddexaadna labadaba isu mari saa wey wuu sii fasiray bialaai kharafaatin wuxuu ku yidhi fayatamadmadu luqluqan min karfatin hal mar soo qaadashadu sacabka ku soo qaatay uma yastanshiqu haddana isla sacabkii buusanka marin uma yatamadmadu min ukraa soo qaadasho kale qorfo kaluu haddana ku luqluqan uma yastanshiqu isla iyadii buusankana ku jiidi uma yatamadmadu waa luqluqan min ahaaliati tii saddexaad uma yastanshiqu isla iyadii buusan ku jiidi nabigan ala sl waxaa laga wariyey madmada wastanshaqa min kafin waaxida hal sacab biyuu kusoo qaaday kuu luqluqashi iyo sandaarsigii bay isu mariyeen luqluqashada mid loo soo qaado haddana sankana saddex gaara loo qaada kana saddex waa laga fiican yahi hadyigii sunadii asaxahayd ma waafaqsana wey wa wuu xeel dheeraanaya fiihimaa luqluqa iyo sandaarsigaba ilaa an yakuuna inuu yahay saaiman inuu sooman yahayo fa yurfiqu wuu u dhimrinayaa aada ugu xeel dheeraan maayo iyadana waa xadiidkii laqiiq ibni samirata wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooye ku xeel dheerow haddaad sooman tahay intay biyuhu hoos inay kugu cararaan oo soonka kaa jebiyaan baa laga yaabaaye aada ugu fogaanin wey uma yaqsilu wajhu kadib wejigiisuu dhaqayaa alaaan saddex jeer halkii waxaan soo bilownay idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum wejiga dhaqa inta ugu yar waa hal mar inta ugu badanna waa saddex jeer sunadiibuu ka hadlayaa saddex jeer inaad dhaqdaa sunaa wa huwa wejigu weji maxaa la yidhaahdaa halka wejigiibaa lagu barayaa wejigaagu xaggee ka bilowdaa xaggeesa ku dhammaadaa dheerar waa intee ballacsa waa intee wa huwa wejigu dheerarkiisu maa bayna manaabiti shacri ra'si halka timaha madaxu ka dhashaan laga bilaabo filcaadati caada ahaan halka iga soo dhashaan ila diqni laftan garhka laga laga gaadho tuulan dheerarka intaa wey wa min aluduni dhegta laga bilaabo ila luduni dhegta kale laga gaadho cardan ballaca madaxaagu waa halkay si caadi ahaan timuhu ka soo baxaan ilaa laftaa garhka laga gaadho intaa waa dheerar labada dhagood intay udhaxaysana ballaciise way muxuu u yidhi ereyga fi lcaadati filcaadati wuxuu uga jeedaa laba suuruu rabaa inuu kugu baraarujiyo ninka allow xiirkaa xaggee ka bilaabdaa wejigiisu ninkay bidaaridna ka dhigtayse xaggee wejigiisu ka bilowdaa caadi ahaan ilaa halkay tiba ka soo bixi jireen wey ilan qofka waa buluq waa isku bixis wejigiisi iyo tiba uu eegta ma qofkaasaa darteed waxaa lagu tilmaamay ereyga fi lcaadati ficlan ogow fuqahadeennu kelimad hadday hadalka ku daraan haaliban macno iyo ujeedday leedahay erey iska xashwiga waa kutaabaadka dambaa ereyda soo celceliyoon macno ziyaadaa lahayn lagu bartaaye fuqahadii hore ceeb bay ahaan jirtay ninku kelimadaan macno soo kordhinaynin ku daro ceeb bay ahayd ila diqni lafta garhka wuxuu kuleeyahay leeyihiin halka dheerarku ay ku dhammaato weeye wixii xaggaa ah wejiga kama tirsana wixii ka sokeeyana wejigu ka tirsan yahay fa minhu waxaa ka mid a marka mawdicu lgamami baa ka mid a wa huwa mawdicu lgamamku maa taxta shacri timaha waxaa ka hooseeyaa la yidhaahdaa alladii cama ljabhata wejigoo dhan camimay oo bacdaha qaarkeed qofka wejiga timaha ku leh timaha wejiga ka soo baxaa gamam la yidhaahdaa haddaba wejigaasay ka tirsan yihiin la dhaqayo hadday qof wejigiisa timo ka soo baxaan oo dhan ama qayb kamida garhka waa soo socdaan iyo hareedkiisi iyo way soo socdaan gaar buu uga hadli doonaa waana la qaybqaybin doonaa garhkaiyo hareedka axkaamtooda saas darteed wuxuu ku leeyahay fa minhu wejiga waxaa kamida mawdicu lghamaami meeshii ay timo ka soo baxeen wejigun bay kamid tahay wahuwa maa taxta shacri timaha waxau kahooseeya weeye alladii cama ljabhata intan foolkaa camimay aw bacdahama qaarkeed wayajibu waxaa waajiba aslu shucuuri wajhi timaha wejiga ka soo baxa in la dhaqo kullihaa dhammaantood daahirihaa wa baainihaa inta korkana in laga dhaqo hoosna biyaha la geliya waa waajib timaha wejiga ka soo baxa iyo wlbishrati jirka in la dhaqa waa waajib oo taxtahaa taxta shucuuri timaha wejiga ka hooseeya khafiifatan kaanad ha ahaata timo fudud ha ahaadaan oo yar aw kaiifatan timo badan ha noqdaan tusaale kalxaajibi sunooyinka ama xijibaha hadday yar yihiin iyo hadday badan yihiinba biyaha kor iyo hoos si fiican loo mariyo wy washaaribi shaarubadi hadday yar yihiin iyo hada hadday dooxan yihiin shaarubadii batan ama adigu aad sii dayso iyadana kor iyo hoos gudaha biyaha in la gaadhsiiyo wy marka la weysaysanayo wlcanfaati canfaada canaquud miyaa la yihahdaa tan maxaa la yihahdaa garya garyaraa la yidhahdana waa la yidhi tana canfaqa la yidhahdaa halkaa hoose ku taalla taana xataa hadday badan tahay salkeeda hoose biyaha inaad gaadhsiisa waay wlcidaari cidaarku waa qayb inagu hareedka waxaanu naqaana kamida hareedku curfiga fuqahadeenu laba magac buu leeyahay alcidaaru wlcaaridu haddaba gadhkii baynu qaybinoo saddex baan ka dhigaynaa curfiga culimmadeena iyo luqada carabiga allixyatu waalcaaridu waalcidaaru saddexdaa wey allixyatu laftana la yihahdaa sideedaba horta lixyada lafgadhtana la yihahdaa lafta halkaa ka bilaabata ilaa intan lixyaa la yihahdaa iyo timaha ka soo baxa garhku haddaba lixyadu intan weeye kor ma jiro axkaama marka saa darteed lixyadu halkaasay ku eg intan kore ishaysata ninka isqabataay baa waxay u qaybsamaan alcaaridu walcidaaru alcaaridu waxaa la yidhahdaa wixii dhegta ka sokeeya dhegta intaaan ka sokaysa ilaa lafta lasoo soo gaara alcaarid baa la yidhaahdaa dhegta inta ku aadanna alcidaaru baa la yidhaahdaa wuxuu ku leeyahy haddaba timaha hareedka inta dhegta ku aadan walcidaaru kor iyo hoosba waa dhaqi ama habbatama ha yaraadee walhudbu xiriba kuwani hadday bataan xaataa wa shacru haddii dhabankan tima ka soo baxaan garhku waa xaaridku waa intae hadduu soo faafo inta dhabanada daamanka soo gaaro alkhadayn daamanka weeye daamanka hadduu soo gaaro waa dhaqi kor iyo hoosba ama ha yaraada ama habbatee ila lixyata garhka iyo walcaaridayni hareedada maahane kuwa iyagu way ka duwan yihiin fainahu yajibu waxaa waajiba aslu aahirihimaa kor baa laga dhaqi iyo waa bainihimaa hoos labadaba iyo walbishrati jirka taxtahumaa ka hooseeya cinda alkhifati markay timuhu yar yihiin faaahiruhumaa haddana korka keliya faqad la dhaqi cinda alkataafati markay timuhu bataan laakin yundabu hasahatee waxaa sunaa atakriilu gudaha in la geliyey kaa badan laftiisa xeenaynin markaas masaladii haddaba timihii wejiga aynu kala qaadno dhammaan wejiga iyo timaha ka soo baxa ama xiriba dheh ama xijibiyo sunnooyin dheh ama waxaad tidhaahdaa cidaaroo kan ku aadan dheh ama gadhyaro dheh ama shaaruba dheh timahaasoo dhan haday badan yihiin ama daamanka ha ku yaalaan kor iyo hoos iyo jirka ka hooseeyaba biyaha in la gaarsiiya waa waajib waa kow hareedka inta hoose ee dhabanka ku aadan ee dhegta ka hooseysa iyo garhka timaha ku yaalana laba mid weeye hadday yar yihiinna oo khafiif yahayna tan iyo salka hoose waad gaarsiin hadduu weyn yahay oo culus yahayna korka unbaad ka dhaqi waxay saas tahay haddana gudaha inaad gaargaarsiisaay sunno wey oo gadhkan kii badnaa iyo kii yaraa maxaa lagu kala gartaa daabidkaa fuqahadeenna way sameeyeen mualifkusama sheegin waxay yidhaahdeen markuu qofka kaa soo horjeeda saa kuu fiiriyo hadduu timaha garhkaaga iyo hareed hoosaadkaaga uu ka arka laftaadiina aabbagar yaraa tahay hoos inaad gaadhsiisa wey hadduu jirka hoose muuqmuuqdo hadduu meesha duur isxidhay noqotoon hoos la arkayni marka la fiiriyana korka keliya unbaa waajibaa lagu yidhi ee aduga disma aragtide laba mid yaad ama hebelow ii fiirin bal qaybtaan ka tirsanahay ama muraayadda si fiican isula tag ila hadda muraayadii baa sahashayo wareedhaanunbaa qolyaha qolyahan ku jiraa adugu isa soo xad dawlada kuu taalla wey calaa kulli xaal intaasi waa inta uu sheegay inta guud ahaan ha la wada dhaqa la yidhi daahiran wa baatinan maxaa loo daliishaday fansiluu wujuuhakum wejiga dhaqa la yidhi wejigiina dhaqitaan in lagu camimo inay waajib tahay waa ijmaacan bay yidhahdeen waxaa un ka bixi kara wixii daliil loo helay intaa garhka iyo hareed hoosaadkaan daliil u helnay ka saara markay badan yihiin inta kale daliil ka saara haddaan la haynin alaslu wujuubu gaslihaa wayay yidhahdeen ayib garhka inuu laga soo reebay iyo timaha hareed hoosaadka xaggeed ka keenteen waxay dhahan waxaan ka keennay nabigu alay slam wuu garh weynaa waxaana asaxday tawada'a maratan maratan hal mar sacabka biyo uu ku qaaday buu wejiga ku dhaqay oo anfacay baa laga soo saaray hal mar gacan biyo lagu qaaday taniyi hoos guda inayna gaadhaynin way iska caddahay bay yidhahdeen halkaasay ka muuqataa laakiin yundabu abu daauud iyo ayrkii warinayaan inuu yii ahaan jiray kaana idaa tawadaa akhada kafa min maayn nebigu hadduu weysaysto markuu wejiga dhaqa kadib biyuhu gacantiisa ku qaadi jiray faadkhalahu wuxuu gelin jiray taxta xanakihi xanaga halkanaa la yidhaahdaa ee halkan dhuunta hoos buu ka gelin jiray wuxuu leeyahay fakhallala bihi lixyatahu garhkiisuu marka dhex gelin jiro si fiican ugu qoyn jiray markaasuu wuxuu dhihi jiray hakadaa amaranii rabbii caza wajal saasuu ilaahay amray amarka amru wujuub ma ahano nabigu marar buusan samaynin fadalla calaa ana amarkaasi amr istixbaab inuu yahay saa darteed maxaynu niri laakin yundabu takliilu xiriiri saasaan u niri wayajibu waxaa waajiba ifaadat lmaai biyihii in lagu shubo calaa daahiri naazili kan soo degay inta muuqata oo min alixyati ah can diqri lafta garka ka soo degay halkaana waxaadna tidhaahdeen xaddii wejku xaddii xaddii wejigu halkaa laftay ku eg tahay timaha garhkee baxay ee soo dheeraaday almustarsilu min allixyati wejkii wejigii way ka baxsan yihiin sow ma ahano salka haddaan gaarsiiyey inta kora layma laygama rabo waxay leeyihin maya maadaama asalkiisu garhkii ku yaallo tanna uu farac ka yahay alfarcu tabacun lilasli dheh asalkuu tabacu yahay dheh haddana saa aan ku niraane qaacidadaa mardhowna waan khilaafi doonaa ogow ixtiyaaan san maxaan saa u niri faracani asalkii la dhaqaye waajibka ahaa maadaama uu ka soo jeedo tabac inuu u yahay ixtiyaaan baan u waajibinay hadhowna faraca waxaan uga tegi doonaa ixtiyaadkiibaa keenaya inaan ka tagno marka qaacidada ixtiyaadku tacabudiyaadka tixgelin gaaray mudan tahayne waxaa weeye qeyl uniidhay adugu meelun baa la heli ayb wayajibu waxaa waajiba ifaadatu lmaai biyihi lagu shubo calaa daahiri naazili kan soo degay daahirkiisa oo min allixyati kamida can idiqni lafta garhka ka soo degay wayajibu waxaa waajiba aslu juzin gabal in la dhaqo oo min ara'si kamida wejiga lala dhaqo iyo wasaairi maa yuxiiu waxa kooba bilwajhi wejiga waxa kooba oo dhan liyataxaqaqa inay dhammaystiranta kamaaluhu ay kamaalu asli lwajhi inay dhamaystiranta wuxuu ku leeyahay wejiga meeshaad ku daynayso waa qayb madaxa timihiisa kamida inay la dhaqantaa dhagahana qayb kamida waa inay la dhaqantaa hoosna lafta garka dhammaadkeeda wax kamida waa in la yar dhaafiyaa waa qaacidadii ahayd lianna maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun baa qaacidaa loo daliishadaa abar awdax mila loo daliishaday mitaalana waaba masalada lafteeda culamada agtooda wa sunna waxaa sunaan an yukhallila lixyata garhka inuu ka soo geliyo min asfalihaa xagga hoose bimaain jadiidin biyo cusub waa xadiidkaaynu soo marnayo akhada kafa min maain buu jiray hoos buuna nabigu ka gelin jiray sal alay wasalam uma yaqsilu ruknigii saddexaad baan u gudubno gacmaha dhaqitaankooda sharaxiisii uma yaqsilu yadayhi labada gacmood buu dhaqayaa maca almirfaqayni xusulladana wuu la dhaqayaa alaatan saddex jeer in xusulka laftiisa lala dhaqayo oo dhaqitaanka ilaadii bimacnaa maca laga dhigayo labaa loo dariishaday mid weeye nabig ala slam weysadiisii markay tilmaamayeen saxaabada qaar ah waxay yidhaahdeen fa adaara almaaa calaa mirfiqayhi biyuhu ku wareejiyey xusulladiisii mid labaadna waa tii hadda soo martay oo haddii xusulkii gacantii la yidhaahdo ilaa kala baxa haddaan kala qayb lagaga darin ma dhammaystirmi karo wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa waajibun halkaasa isagana la cuskisiiye ayib alaatan saddex jeer waa sunanimo nabigana saddex jeer weysiyey sal slam fain quicat haddaba aan gacanta ku kala baro musalaxaadkan la isticmaali doono aan gacanta idin kala baro gacanta intan hore kaf baa la yidhaahdaa intaa hore ee laabante wax lagu qabsado cumacumaha kaf baa la yidhaahdaa halkan dhudhunka ana ilaa xusulka laga gaarana saacid baa la yidhahdaa dhudhun tanna kale laabitaankanna waa mirfaqi xusulkii weeye waxa ka koreeyana cadud baa la yidhaahdaa halkan kala baxaana mankib garab baa la yidhaahdaa xagga hoosana alibtu baa la yidhahdaa kelkel fain quicat hadii la gooyo min asaacidi dhudhunkaa laga jaray ninka gacanta meelahanayba ka go'day sababkay dooniba hauga go'deen wajaba waxaa waajiba aslu lbaaqi intan soo hartay ee gumudka ah qaybtii waajibku dhaqitaankay ahayd in waa la waayay inna way joogtaa inta joogtaa la dhaqi wama daliilu addaliilu waxaa weeye qaacidadii ahayd almaysuuru laa yasqutu bilmacsuuri almaysuuru inta ay fududdahay waajibkeedii inaad fuliso laa yasqutu kaaga dhici maayo waajibnimadeedi bilmacsuuri inaadan keri karin oo kaba maqan meesha oo qaacidadaa xagga lafteeda diinta kaga taallaa ilaahay baa yidhi fattaqu llaaha ma staactum intaad awoodaan intan awoodaa dhaqitaan nabiguna wuxuu yidhi waidaa amartukum biamrin fatuu minhu ma staactum isna intaad awoodaan la imaada oo in go-aanoo tagtaanumaba awoodaya intan aaba soo hadhoyan awoodaaye aw min mifsal mirfaqi ama xusulkaaba laga gooyo oo gacantii ka go-an tahayba markii hore dhudhunka ahaydo waxbaa jiray ilalmirfiqayni soomaadan dhihin mirfiqi kala bixiiba jag ka tiri way baxday maxaan dhaqaa lazimahu waxaa ku laazimi aslu ra'si lcadudi cududan kore halka madaxeeda ah inuu dhaqaa waajibku ah mirfaqa waxaa la isku yidhaahdaa saacidkiiyo dhudhunka madaxiisan iyo cududan kore madaxeeda isutagoodaa mirfaq la yidhaahdaa saa darteed waa kaynu niri wax uun inaad kaga darta wey wixii lagaga dari lahaabaa soo haray intaa madaxa gacanta haddaba marmari biyaha aw min alcadudi ama cududayba ka go-an tahay kore nudiba waxaa sunaa waajib ma jiro markaas aslu baaqiihi cududi inta soo hadha inaad dhaqdo maxaa loo daliishaday cudubdii nasoon inaan dhaqo waxay yidhaahdeen xadiidkii abi hurayraa daliil ah faman istaaaca minkum an yuiila guratahu falyafcal urada gacmaha wa taxjiilkii gacmaha iyo lugihii cadcadiinkii nuurka qiyaamada weysada lagu imanayay ninkii dheerayn kara ha dheereeyo abu hurayre muxuu sameeyey marka wuu dhaqay gacmihiisa xataa ashraca fi lcadud ilaa uu geliyey riwaayadka qaarkood xataa balaa abaata ilaa kilkisha uu gaarsiiyey bay yidhahdeen ha marka sunno iska dheh taxjiilkii baa la dheeraynayaaye halkaasaa loo cuskaday uma yamsaxu ra'sahu madaxiisuu masaxayaa waa ruknigii raabic ahaa baynu gallay fa see loo masixi waa sida sunnada ah inta waajibkaa ah gadaal buu dhigay uma yamsaxu ra'sahu madaxuu masixi fa wuu ku bilaabayaa bimuqadami ra'sihi madaxa qaybtiisan horuu ku bilaabayaa fayadhabu biyadayhi labadii gacmoodii uu ku bilaabay wuxuu geynayaa ilaa qafaahu halkaa qadaadkiisa uu geynayaa halkan intuu kaga bilaabo hore buu masaxayaayoo halkaa qadaadku u gaarsiinayaa uma yarudduhumaa waa soo celinayaa ila almakaani booskii aladii bada'a minhu uu ka bilaabay waa sidii nabigu weysaysan jiray sal l slam badaa bimuqadima ra'sihi fadhaba bihimaa ilaa qafaahu ilaa meeshiibuu ku soo noqday layidhi yafcalu daalika taa wuxuu samayn alaaan saddex jeer saddex jeer in la sameeyana waa mas'alo kale insaan la sameeyey way sugan tahay madaxa saddex jeer ma ku jiraa gacmaha saddex garanay oo lugaha saddex garanay oo wejiga saddex garanay madaxa ma saddex baa laga dhigi nacam cinda fi madhabi ha wama daliilu daliilku waa fara badan yahay bay yihahdeen mid keliya ba ma marka koobaadi waxaa ka sugan nabigeena sal slam oo fii saxiixi muslim wakayrihi ku sugan tawada'a rasuul llahi cusmaan baa weysaysanayay fatawada'a alaaan alaaan saddex saddex buu weysaystay ma kala reebin cumuumkiisaasi gacmihii iyo madaxii iyo lugihii ma kala qaadin kaa waa ko laba fii sunani abi daawuuda riwaayaadka wasifada waysada waxaa ku qoran wamasaxa bira'sihi alaaan soo nasun fii mawdici nisaaci ma ma asaxday waxay dhaheen cindanaa way asaxday ragga mutaakhiriinta sida sheekh naasir raxima allahu tacaala oo kaleeto iyana riwaayaadka qaar baa ka asaxay wain kaana jamhuuru ahlilxadiid ay leeyihiin riwaayaadkaa shuduudku xukumayaan daliil saddexaadna waan haynaa bay yidhaahdeen yuayidu daalika oo muxuu yahay alqiyaasu hadii la ogolaaday xubno weyse weeye saddexdaba haddii gacmihii iyo wejigii iyo lugihii tahliidkii aada ogolaateen fa yajuuzu tahliidu ra'si qiyaasa alayha wax daliiloo nas oo maanicana ma haysaan oo lama saddexayn karale bay yidhahdeen haddaan maanic jirin qiyaaskuna keenayo qiyaaskuna adilada sharciga ka mid ahaa wareedha waxaa kudiiday idinku noo sheega yihahdeen halkaasay fuqahadiina shaaficiyadu ka baxeen dad badan ba waxaan saa u leeyahay masaladaas dad badan ba waxay moodayaan fuqahada shaaficiyadu masaladaa meel cad lafcad ah inay toobin ku hayaano meel cidla ay xagabsanayaan ka soco fa in kaana aqraca hadduu allow xiir yahay madaxiisa timaba ma lahaba waa muluq waa mulukaysani hadduu yahay ninkii aw maa nabata shacruhu ama wuu xiirtay oo timihii weli ma soo bixin aw kaana awiilan ama tibihii wayba dheer yihiin aw madfuuran ama waaba daban yihiin oo tibihiisi waa guntan yihiin lam yundab iraddu soo celin sunna maaha buu yidhi inaad soo celiso sunna maaha markii aada masaxdo inaad haddana soo celiso sunna maaha dadku saddexdaa un bay u qaybsamaan ama laba aan u qaybinno qof aan timaba lahayn iyo qof tima leh qofkii timaha lahaa inay timihiisu madaxa ku egyihiin iyo inay ka dheeriyiinay madaxa dhaafeen labadaa midunbu noqon timaha daban waxaa loo keenay meesha waxa weysaysanaya rag keliya ma aha dumarkii laftooda way weysaysanayaan timahoodana way dabayaan hadhow haddii la furfuro ma la soo celin maya ninkii timaa usoo baxay ma la soo celin maya ninkii timihii buu xiiray ma la soo celin masxu raasigii maya haddaan timihii masaxo oo salaada kahor intaan meesha gala aan soo mulukaysto ama aan sooba gaabsado ma timihii aada masaxday madaxii way ka tageene soo celi baad indhahaysaan maya gabadhii timaha u dabnaaye weysaysatay hadhow hadday timihii furfurto soo celis ma laga rabaa iyadana maya ninkii xiirnaa ee madaxii masaxday hadday timihii isaga soo baxaan war hadday madaxu timama lahaynay hadda kusoo celin ma ladhihi maya ninka allowxiirka ahaa haddiiba ilaahay qadaray inay timo isaga soo baxaan ama bidaar buu lahaaye irbad iyo dawiya waxbuu isticmaalo oo timaa soo baxay maya calaa kulli xaal mar labaad in la soo celiyo waaji waajib maaha sunana maaha ayib timihii ninkii timaha dheeraa rag iyo dumarba lahaa baan isku soo noqonay marka masalada haddaan idin lahaa wixii ixtiyaadka aan u jidaynay baan haddana ixtiyaad uga noqonaynaa timo dheer buu qofkii leeyahay gabadhii timaheedii way sii daysay ninkiina timo dheer oo madaxa dhaafay oo halab ah buu leeyahay madaxiisii buu masaxay qofkii timihii aada masaxday aniga timo masax baad idhahdeen timaha halkan garabka yaalla haddii la masaxo masxu ra'si ma noqonayaan lianna asal iyo farac waa isku mid baa tiraahdeen waxaan leenahay maya timaha madaxayga ku yaalla haddaan isku yar celceliyo ama ay daban yihiin oon madaxa kore ka masaxo may igu filan yihiin waxaan leenahay haa maya haa maya haa maya haddaad maqasho macnaheedu waxaa weye fiihi tafsiilun haddii timihii marka la soo jiido ay madaxa dhaafayaanna maya haddii markii la jiido madaxa ayna dhaafayninna haa masaladaa dhegaysa marka falow wadaca yadahu gacantiisiibuu saaray qofkii bilaa maddin isagoon gacantii fidinino aan madaxa ku wada fidin buu timaha dusha ka saaray bixayu balla uu qooyey gacanta ku qooyey maa yanaliqu calayhi lismu wax magac madaxaa wax la qooyoo la masaxay la dhihi karo buu madaxii ka qooyey wahuwa bacdu shacratin tin barhkeedna weeyaba haddii la rabo lam takhruj aan ka baxaynin bilmaddi marka la jiido can xaddi ra'si inta madaxa aan dhaafaynin oon dheerayn aw qaara ama biyuu ku tifqiyey gacan kuma taabanine walam yusil biyihiina ma dareerinoo mana dhaqaajinin aw asalahu ama madaxo dhan buuba dhaqay kafaa ku filan halka waxaad ka garatay haddii uu tintaabsiiyo marka la jiidana madaxa ay dhaafayso masalahaasaa dib kaaga soo noqon doonto fa in shaqa haday dhigto halka waxaad ka fahantay tintaadu hadday dheer tahay inta xadda madaxa ka baxsan inaad gaadhsiisa waa sunna masaxa laakiin iyagu kaa gudi maayaan haddaad iyaga masaxdo waa timahaad masaxayso fii xaddi ra'si inay ku jiraan liannahu shaki baa imanaya timahan xaddu ra'si ka baxsan xaddii xukunkii ra'siga ma qaadanayaan mise ma qaadanayaan walaslu haddii shaki yimaadana asalkii inayna tahaaradii ku asaxaynin weeye shay mashkuuk fiiha adiga inaad masaxdo waa muaalab baa tahay yaqiinan kan xadda ra'siga ka baxsani ma gudayaana mashkuukun fiihi weeye asalkii yaqiinta muaalabkaad ahayd shaki ku daahir noqon mayso ixtiyaadkuna wuxuu keeni kaa la hubo saa darteed mustarsilkii hadda lama masixi karo haddaad masaxdo sunanimo waa gaar laakiin wujuubkii ma ridayso ninkii cimaamad qabo marka fain shaqa hadduu dhibo nascu camaamati cimaamada siibitaankeedi hadduu ku dhibo kamala calayha dusheeduu ka dhamaystiri bacda masxi maa yajibu inta waajibka ah markuu masaxo kadib meel uun gor iyo gadaal intaad gacanta si uun uga geliso gacantiioo biyada markaad gudaha soo masaxdo inta kale cimaamada dusheeda ka masixi wy uma yamsaxu kadib wuxuu masaxayaa masaladana nabiga sal l slaam waa xadiidkii mugiirata bni shucba qayb buu masaxay kadibna inta kaleu masaxay ahayd wey naasiyada wamasax cala cimaamati inti kale uma yamsaxu udunayhi labada dhagood buu masaxayaa daahiran wa baainan korkana waad ka masixi gudahana waad masixi bimaain jadiidin biyo cusub alaaan saddex jeer in biyaha dhagaha la masaxayo ma la dhaqayaa dhagaha mise waa la masaxayaa waxay ku yidhahdeen waa la masaxayaa wejigana ka mid maaha madaxana ka mid maaha waa cudwi oo madax bannaan culamada qaarna waxay yidhaahdeen maya madaxay ka mid yihiin qolo waxay yidhahdeen maya wejigay ka mid yihiin dhago halkan innaga waxaan haynaa midna ka mid maaha waayo madijigii waxaa lagu xadeeyey ilaa labada dhagood madaxuna waa manaabitu shacr timo oo dhagaha timihii madaxa kama soo baxan fa kaana xukmu cudwan mustaqilan saasay yihahdeen qolo waxay dhahen xadiid baa asaxay aludunaani min ara'si dhaguhu madaxay ka tirsan yihiina saas darteed muran in la geliyaba maaha qolo waxay dhahdeen maya xadiid baa asaxay dhaguhu inay madaxa wejiga ka tirsan yihiina muran in la geliya maaha markii la sujuudo sajada wajhi liladii khalaqahu wa sawarahu wa shaqa dilaaciya samcahu wejiga maqalkiisa wji maqalkii wejigaa yeeshay dhaheen marka wejigu kamid yahay isagana in la dhaqaabay kuwaa leeyihiin kuwaana waa in lala masaxaa calaa kulli xaal masaxa dhawdunooyinku baabu nawaafil buu geliyaa waa xukun mustaqilo intii sheegay kuma jiro daahiran wa baatinan bimaa-in jadiidin alaaan saddex jeer riwaayada saxiixa ah nabigu waxaa weeye wamasaxa udunayhi bimaain gayra fadli yadayhi biyahan gacmihiisa markuu dhaqayay biyihii kusoo haray aan ahayn buu dhagaha ku masaxay amaa riwaayada maaan jadiidan buu usoo qaaday waa untanoo bil macnaa lagu wariyey lafdigaana culimmadu shuduud bay ku xukumeen wey saddexduna xubnihii kalaa looga qiyaastay kadib buu wuxuu ku yidhi uma simaakayhi labadiisa cakawo bimain jadiidin biyo cusub ku masaxayaan somada arki jira markay wadaadadeena weysaysanayan marka udambaysa intay biyaha farta geliyaan inay saan dhihi jireen dhagaha saa dhihi jiray simaakaynku duleelkaa hoosaa la yidhahda dhagaha duleelka dheer ee maqalka ku aadan baa la yidhahda simaak simaakaynku dhagaha labadooda duleelna bimain jadiidin biyo cusub buu alaaan ku xuku fayudkilu khinsarayhi labada far gelinayaa fiihimaa fuqahada shaaficigu sida macruufkaa simaakaynka iyo biyaha dhagaha la masaxaya daahiran wa baainan ma kala qaadaan marka koobaad marka labaad ereyga khinsarayhi sida macruufka ee aalibkaa musabixatayhi labada faroode kuwanunbay yidhaahdaan haddii sunan lagu daro calaa qaacidati fuqahaai waxay yidhaahdeen alcamalu bilxadiidi daciifi baan u haynaa masalada simaakaynka khusuusu simaakayn mas'ale xadiid daciifa kusoo aroray wey xadiidkaasi waxaa sheegay culimmada meelo badan bay ku sheegaano alcuqayli oo kaleeta fi ducafaa ilkabiir buu ku wariyey imaamu dahabina fii miisaan lictidaal buu ku keenay risaalada ibn xajar acasqalaani alcushaariya la yidhaahdana xadiidka uu ku keenay xadiidka anas baa laga warinayaaoo la arkay isagoo weysaysanaya ninka raawiga ka warinayana cumar ibni abaan almad almadini baa la yidhaahdaa cumar ibni abaan baa wuxuu leeyahay waxaan arkay anas ibni maliko masaxa simaakayhi labadiisa cakow iyo duleelkaas masaxay baan arkay wa qaala wuxuu ihi yaa gulaamu inahuna min ara'si madaxay ka tirsan yihiin hakadaa ra'aytu rasuula allahi sal l slam yatawada nabigu saa u weysiisanayaan arkay xadiidku ma dahabi markuu sheegay wuxuu yidhi fiihi cumar bnu aabaan laa yudraa man huwa cid uu yahay lama garanayo wlxadiiu dallanaa calaa dacfihi xadiidkan uu keligii la keliyoobay aan lana garanayn isagii waa daciifnimadiisana tusay ibn xajar baa ka hadal dabacsanaayo isagu wuxuu hi ariibu min hada lwajhi dhinacan markii laga ega xadidkan ariib wax lala yarahayaaba wey ninkii qabay xadiidka aan dacfigiisu shadiidka ahayn fadaail acmaal waa loo isticmaali karaa masalatu simaakhayn inuu geliyo masale la fahmi kara w iyadana halkaasaynu ku daynaynaa rijlooyinka la dhaqayo insha allahu tacaala habeen dambe baabul wudu haddii alla yidhaahdo dhamaystirmi doonaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilah illa anta astaqfiruk